subxaana wa tacaala ha idin barakeeyo allah ha idin xiftiyo cimrigiina iyo camalkiina allah raajiyo caruurta iyo caaqibada iyo maxaan ku idhahda aakhirada iyo adduunkaba allah idin gargaaro asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu sudaanku aada buu mahadsan yahay jasaa allahu khayran eh, haddana wax waktiya inaan qaadanno munaasab maaha waxaan mar labaad insha allahu tacaala leenahay sheekha allaha barakeeyo ee kelmadiisana insha allahu tacaala ilaahay haynu ku anfaco oo ciwaankeeda sida kor idin ka muuqata uu yahay alibtilaa wa xikmatu in lays imtixaano iyo xikmadda iyo faa'iidada ku jirta ibtilaaga marka u horeysa waxaa kugu soo dhacaysa inuu yahay dhinaca xun oo keliya laakiin khayrkana waa la laysku imtixaanaa marka inaanu ka faa'iidaysanno dhagaha weelayno insha allahu tacaala ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu nagu anfaco marka waxaan idin kala baxayaa idinka iyo fadiilatu sheikh mustafa xaaji ismaaciil haaruun waxaan leeyahay fadiilatu sheikh tafadal mashkuuran bismi alxamdu lilah الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد مسألة ku saabsan alibtilaa wa xikmatuhu imtixaanka lays imtixaamo maxaa ka dambeeya xikmaddiisu se maxay tahay waa masألة fii cilmi اlfalsafa qadiim ah aadna laysu weydiiyo iyagu waxa u yaqaaneen masalati shar waana masaa-isha dadka mulxidiintaah ee dadka ku wareeriyaan laakiin qur-aanka aad bay ugu caddahay iyadoo fudud oo si maangala ilaahay subxaanaه wa tacaala uu tilmaamayo waxaan leenahay adduunkaynu ku noole ilaahay subxaanaه wa tacaala kama dhigin daara naciimin liwliyaa'ih adduunku maaha meel lagu janneeyo oo loogu talagalay in lagu nicmaysto dadka awliyada rabbi ah subxaanah wa tacaala tilmaamaynaa adduunku inaanu ahayn meel mustaqara oo la deganaanayo laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay daar ibtilaa'in wa imtixaan waxaa rabbi qur-aanka ku tilmaamaya aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala wajacalnaa bacdakum libacdin fitna tasbiruun walow yashaau allahu lantasara minhum walakin liyabluwa bacdakum bibacd ilahay wuxuu tilmaamaya adduunka in imtixaan loo keenay dadka la eego ayukum axsanu camala kiina dhaqan fiican waa isku kiin nitixaamay baa ilaahay leeyahy in la arko atasbiruun miyaad sabraysaan ilaahay hadduu doono waa idin inta mu'miniinta waa u hiilin lahaa mar kastaba oo dunida gaalba ma joogeen laakiin rabbi wuxuu doonay inuu isku kiin nitixaamaa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala sharka iyo khayrkaba waa la isku itixaamaa wanabluukum bishari wاlkhayri fitna laqad khalaqna اlinsaana fii kabad walanabluwannakum bishayءi min alkhawfi wاljuuci wanaqsi min alamwaal walanfusi wاlhamaraati wabashir الsaabiriin dadka badh baa waxay u fahmeen haddii ibtilaa uu dhaco inuu cuquubo yahy bas mashaakil haddaad aragto waa dad la itixaamay waxaynuu naqaanaa dad la ciqaabay wixii dhib dhaca ma ciqaab unbuu u yimaadaa waxaan leenahay fahamkaasi ma qumana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka warramay nebi ayuub oo xanuunsaday oo toban iyo siddeed sano bukay oo dadka intii u dhoweyd iyo intii ka fogaydba ka tageen laba nin oo asxaabtiisii ka mid ah kuwii ugu dhadhowaa iyo haweenaydiisiiyo wax la lamidii ku soo hadheen oo maalintii dambe labadii nin ay iyagii isweydiiyeenoo mid yidhi taclamu wallaahi laqad adnaba ayuubu danban maa adnabahu axadu min alcaalamiin waxaan u malaynayaa ayuub buu leeyahay inuu dembaabay dembi aan dunida qof joogaaba dembaabin toban iyo siddeed sanuu jiifay kii kalea yidhi wamaa daak maxaad waa maxay waxa ugu malaysay qaala mundu amaana cashara sana lam yarxamhu allah buu yidhi siddeed iyo toban sannadood ilaahay uma naxariisan oo lagama qaadeen xanuunkii markii labadaa nin ay warkaa isu sheegeen kii loo sheegay baa soo socday oo nebi ayuubu sheego wuxuu yidhi saasaa la sheegayaa ayuub baa wuxuu ugu jawaabay laa adri maa taquul hayra ana allaha yaclamu annii kuntu amuru cala rajulayni yatanaasacayni fayadkuraana allah faarjicu ilaa beyti faukafiru canhumaa karaahiyata an yudkara allahu ila fii xaq waxaa sheegaysaan inuu garan maayo buu yidhi haddaan soo maro laba is haysta oo ilaahay subxaanah wa tacaala ayaan xusi jiray waxaanan waxaan samayn jiray inaan eh, wax bixiyo anigoo necbaysanaya ilaahay subxaanaه wa tacaala si xaqa mooye si kale inaan loo soo hadal qaadin calaa kulli xaal ilaahay subxaanaه wa tacaala markii dambe waa u waxyooday oo wuxuu ku yihi urkud birijlika hada muqtasalu baaridu wa qisadatan waa qiso waxoogaa dheer laakiin waxaan uga dan leeyahay uun waxa ay tilmaamaysaa inaanay ciqaab wada ahayn waxaa loo yaqaanaa ibtilaa'aadka dadka ku dhaca laakiin ka mas'alata shari markaynu si guud u egno allah huwa alcaliimu alxakiim ilaahay wuxuu isku sifeynaya inuu cilmi badanayay wax kasta ma'aalkoodiiyo say u socdaan iyo si walba inuu ogyahy inuu xikmad badana iyo shay walba halka ku habboon uu dhigo bini aadamku laakiin dunida ma wada oga mustaqbalkana garan maayo si guudna waxuma arki kara waa indha ku garaadlo intuu markaa arkayo unbaa u muuqata xataa malaa'igtii markay garan waayeen nebi aadam xikmaddii loo keenay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu imtixaamay waxay ku jawaabeen subxaanaka laa cilma lana ilaa maa callamtanaa innaka anta alcaliimu alxakiim ilaahu adaa cilmi badan oo xikmad badan bay leeyihin intii aadna bartay mooyaane in kala garan mayno erayga xakiimi qur-aanka in badan badan buu ku soo arooray waxaan uga dan leeyo ibtilaagu wuxuu iman karaa lirafci darajaat wa icdaami اlujuur qofka oo darajadiisa ilaahay rabo inuu kor u qaado ajarkana loo buuro sida inta badan imtixaanaadka ambiyada qabsada iyo dadka akhyaarta ah wuxuu kaloo u yimaadaa litakfiiri sayi'aat qofkaoo dembiga ilaahay rabo inuu kaga maydho wuxuu kaloo u yimaadaa isagoo cuquuba mucajala ah ciqaab la soo horumariyey ahlumacaasiga la ciqaabayo iyo markay mubaadara u samayn waayeen inay toobad keenaan wuxuu kaloo u yimaadaa lilibtilaa'i waatamxiis dadka in lagu kala sooco oo khafaaya nufuus kor loo soo saaro oo dadka munaafiqiin iyo mu'miniin iyo dadka wanaagsan iyo dadka xun ilaahay ku kala sooco wuxuu kaloo u soo arooraa bay culammadu yidhaahdaan litarbiyati alrijaali min xuduudi anfusihim dadka oo laga rabaynayo naftooda waxyaabaha ay jeceshahay oo bini aadamka sida ilaahay u abuuray subxaana wa tacaala waxyaabo badan oo in laga koriyo uu u baahan baa jira waxaa kaloo uu soo aroora litadkiiri lmuncim ilaaha subxaana wa tacaala nicmada badan le inuu dareesiyo dadku markay nimcadu joogto iska noqoto waa ilaabaan ilaahayni iyo nimcadiisa waxay xoog u xasuustaan markaa dhibtu timaaddo wuxuu kaloo u soo arooraa bay culammadu yidhaahdaan liihbaati اlxujati cala annaas dadka cilmi daahira si uu muuqdo oo aakhiro aanay u helin marmarsiinyo oo xujada loogu ogo intay dunida joogaan wuxuu kaloo u soo arooraa litadkiiri اlmudnibiin kuwa habowsan inay bal rabbi xasuustaan oo marka mashaakilku qabsado ee ilaahay subxaanahu wa tacaala dib usoo xasuustaan iyo walitanbiihi alghaafiliin hafladu dadka ku dhacday inay toobad keenaan waayo falaslu fi linsaan bay dhaahdaan ataqsiir baa asalah intaasoo mas'alo oo aan sheegay iyo in kaleo aan ka dabageyn doono haddii wakhtigu inugu simo waxaan tilmaami doonaa adilada kitaabka alle ku soo aroortay masaa'ilkaa ka warramaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu ka warramayey dadka ilaahay raba darajadooda inuu kor u qaado magac iyo maamuus u yeelo xasanaadkooda u labanlaabo sida ambiyada iyo saalixiinta iyo inta ka agdhow wuxuu nebiga la weydiiyey ayu nnaasi ashaddu balaa dadka yaa u dhib badan qaala alambiyaa'u uma alamhalu falamhal yubtala arajulu calaa xasabi diini dadka waxa uu mashaakil badan buu nebigu ku tilmaamay nebiyada dabeetana uma alamhalu falamhal siday nebiyada ugu soo eegiyiin ugu soo kala dhadhow yihiin ama ugu kala fiican yihiin qofka waxaa la itixaamaa kolba diintiisu intay laag tahay buu nebigu yidhi in kaana fii diinihi hadday diintiisu mid adag tahayna balaaga waa lagu adkeeyaa hadday diintiisa dacfi iyo jileec ku jirana waa loo khafayfiyaa buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam famaa yazaalu kadalika xataa yamshi cala alardi maa lahu min demb sida imtixaankaasi ugu socdaa ilaahay wixii dembi qofkan korkiisa saaraay oo dhan lagaga dahiraa idan waxaynu leenahay culammadu waxay yidhaahdaan ambiyada waxaa loo itixaamay in ajarka loo buuro oo fadligooda uu kaamil noqdo oo bini aadamka loo tusiyo sabirkooda iyo dadka inay qudwo ugu noqdaan bini aadamka qudwo kama maarmo nebigaa ilaahay ambiyadii hore leeyay fabihudaahu muqtadi dadka kalena inay nebi moxamed ku daydaan calayhi salaatu wasalaam marka naqsi iyo cadaab maahee waa nebiga oo ummadda qudwo looga dhigayo saa awgeed baa nebi moxamed wuxuu soo maray noloshu waxay martoo dhan agoonnimo rajaynimo waxla-aan iyadoo la la eryayo la maagayo iyadoo dil lagu xukumay iyadoo dagaal lagu qaaday iyadoo uu guulaystay iyadoo uu xoolaystay iyadoo la kala doorransiiyey boqornimo iyo addoonnimo kuu qaadanaya iyo risaaladu ula socoto noloshu waxay martoo dhan isagoo aabba noqday oo sagaal reer oday u noqday isagoo qaadi noqday isagoo madaxweyne noqday isagoo rasuul waxaa insaanu shaqo qaban karo oo dhan ayuu qudwa ku yihi waxaasoo bini aadam imtixaankay maraan nagu soo wada maray taa macnaheedu waxa weeyaan in la rabo in kor loo qaado dikrigiisa iyo magaciisa ilaahay koraysiiyo sabirkiisa iyo adeygiisa iyo dadnimadiisa dadka la tusiyo si uu qudwa ugu noqdo idan waxaan leenahay alamhalu falamhal caynkaasuu uu noqdaa wuxuu kaloo usoo aroorabay bay culammadu yidhaha litakfiiri sayi man yacmal su-an yujza bih ama maa yusiibu lmuslima min hamin walaa xusn nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam muslimka ma haleela ama wixii haleela ee warwara ee murugo ah ee dhib ah oo dhan oo soo gaadha xataa qodaximo muddo ilaa danbaa lagaga dhaafaa buu nebigu tilmaamaya man yurid illaahu bihi khayran yusab minhu yusib minhu qofkii ilaahay khayr la doono waa la ytaxaamaa in shaa allah wakhtigoos ka kooban axaadiista aan sheegi doonaa waa axaadiis ama saxiixay ku tilmaamtay ama xasan ku tilmaamay waxa uu nebigu tilmaamayaa maa min muslimin yushaaku shawkatan famaa fowqaha ilaa kutibat lahu biha daraja qof mu'mina oo qodaxi muddaa ma jiro ilaa iyo darajo ayaa kor loogu yeelaa wa muxyat canhu khai'a dembina waa lagaga maydha ina cidamu اljazaa'i maca cidami اlbalaa abaal marka weynidiisu waxay ku xidhan tahay imtixaanka lagu mariyey weynidiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu duul jeclaado wuu itixaamaa faman radiya falahu ridaa waman sakhita falahu sokht qofkii raalli noqdaana ilaahay raalli ahaanshihiisu helaa qofkii cadho iyo warwar murugo iyo ciilkaambi ka qaadaana cadho alluu helaa waxaynu kaloo leenahay wuxuu kaloo balaagu u yimaadaa bisababi almacaasi wadunuub saa daraaddeed wuxuu noqdaa cuquuba mucajala ciqaabtiiyo qofkan dunida loogu soo horumariyey wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can kaiir wixii balaayo idin haleelaa waa wax gacmihiinnu kasbadeen in badanna ilaahay subxaanaه wa tacaala waa idinka cafiya ama dib uu idinku dhigay إida araada allahu bicabdihi اlkhayr cajala lahu alcuquubata fi dunya qof haddii ilaahay wanaagga la doono ciqaabtiisii baa loo soo horumariyaa aakhiro wuxuu tagaa isagoo maxay dunida intii dembi dunuubtii uu galay badidoo dunida lagaga maydhay qof haddii shar lala doona buu nebigu yidhina cuquub dhan baa loo ururiyaa aakhira loogu dib dibdhigaa bini aadamku asalkiisu taqsiir iyo haddana wixii uu cuquubo galoo dhan baa dib loogu dhigay oo aakhiro markaasi ayaa loo oofiyaa wuxuu dhib geystay oo dhan alghaalib calى اlinsaanna waa taqsiir wacadamu اlqiyaami biاlwaajib famaa asaabahu fahuwa bisababi dunuubih wa taqsiirih biamri اllah intaa masale hore aan hadda soo sheegay xaasilkeedu wuxuu yahay balaayaadkiiyo imtixaanku wuxuu yimaadaa qofka darajadiisa in kor loo qaado ajarkana loo buuro sida ambiyadiiyo inta wanaagsan wuxuu kaloo u yimaadaa in dembiga lagaga dhaafo oo aakhiro u yimaado isagoo aan dembi lahayn wuxuu kaloo u yimaadaa cuquubo loo soo dedejiya isagoo ah oo adduunka lagu ciqaabayo bacd alculamaa baa xataa waxay tilmaamaan saddexdaa masale hore aan sheegay calaamado lagu kala garto xataa in la heli karo alimaam cabdilqaadir aljaylaani baa wuxuu leeyahay calaamada ibtilaaga markuu cuquub iyo muqaabalo u yimaado waxaa lagu gartaa buu yidhi qofka dadka inta badan ay ku dhacdo waxaa ku dhaca buu leeyahy cadamu sabr cinda wujuudi اlbalaa wاljazaci wاshakwa ila alkhalq ayaa ku dhaca buu leeyahy kuway dembi dhaafka u tahay ee dembiga lagaga maydhayana waxaa lagu gartaa buu yidhi wujuudu sabri اljamiili min gayri shakwa way sabraan cid kalena waan rabbigood ahaynna uma cawdaan cibaadaduna culays kuma noqotee cibaadadoodii bay sii wataan kuwa kor loogu qaadayo ee irtifaacu darajaadka waxaa lagu gartaa buu leeyahy raalli ahaanshiyo mutlaqa bay la yimaadaan markaa dhibtu qabsato iyo tumaniinati nafs inay naftoodu xasisho oo qadarka ilaahay subxaanahu wa tacaala aanay argagax ka gelin saasuu tilmaamaya waxaynu kaloo leenahay wuxuu u iman karaa ibtilaaga adduunku liلtamxiisi watamyiiz dadku nabadda markuu wada joogo waa wada geesi waa wada fiican yahay waa islaamnimuu wada sheeganaya imtixaanku markuu yimaadana dadku way kala soocmaan markaynu halkan iska fadhino nin waliba inuu geesiyuu isu haystaa laakiin hadday dhinaceenna ka sanqadho markaasay muuqanaysaa waxaynu nahay xaqiiqadu markaasay soo baxaysaa dadku wuxuu rumaysan yahay haddii wax heli lahaa dadko dhan inuu wax siin lahaa laakiin xaqiiqadu waxay soo bixi lahayd haddaad adna u dad fuqarayna kuu yimaadaan waxaad yeeli lahayd alxuquuqu kaiira intaad tidhaahda baad gacanta hoosta gelin lahayd dad badani idan nolosha practicalka dadka kala saara oo real lifeka marka la galo baa dadku kala baxaa marka waa litamyiiz munaafiq iyo mu'minka lama kala garteen haddaan imtixaanaad ku dhicin ilaahay baa markaa wuxuu leeyahay iyadoo la tilmaamayo tamyiizu sufuuf in la samaynayo qadiyaddii uxud ma kana allahu liyadara almu'miniina calaa ma antum calayh xataa yamiiza alkhabiisa min aلطayib wma kana allahu liyuطlicakum cala algayb ilaahay subxaana wa tacaala mu'miniintu siday yihiin kagama tegaya baa ilaahay leeyahy ilaa la kala sooco kuwooda xun iyo kuwooda san qaybkana ilaahay idin daalacsiin maayo oo intaynu cirka eegno arki mayno war hebello waa munaafiqiyo kuu dhuumanin cidna ku odhan kari mayno idan qaybka ma ogin laakiin maxaa qualitigeena iyo dadnimadeena iyo waxaynu nay soo saaraya waxaa soo saaraya imtixaanaadka marka beledu dhacdo marka gaajadu timaaddo ee adigoo in yare walba haystay haddana lagu martiyo waxaad yeelaysaa markaasay muuqanaysaa inaad qarsato tidhaahdo mee guriga waxba ma yaalina hore u sii soco iyo inaad iskala nafqaybsato qofkan muslimkee baahan markaasay imanaysaa idan imtixaanku wuxuu kala saaraa litamyiiz buu u yimaada sufuufta si awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahy axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun walaqad fatana aladiina min qablihim falayaclamana allahu aladiina sadaquu walayaclamana alkaadibiin ilahay wuxuu leeyay dadku ma waxay u malaynayaan aamanaa inaanu kaga tegayno waa la imtixaamayaa baa ilaahay leeyahy sidii kuwii idinka horreeyey baanu u imtixaannay si aanu u muujinno ay u muuqdaan kuwa runta ka sheegaya waxaanay sheeganayaan iyo qolada beenaalayaashee dadku dhinaca ka raacay say u kala muuqdaan wala nabluwannakum xataa naclama almujaahidiina minkum wasaabiriina wanabluwa akhbaarakum waa idin intixaamaynaa baa ilaahay ilahay ilaa ay ka muuqdaan kuwiinna mujaahidiinta ah kuwiinna sabraya warkiinaan dabadda soo dhigayaa baa ilaahay leeyahy waxay kaloo culummadu yidhaahdaan wuxuu u yimaadaa liihbaati اlxuja aakhiro lagugu xukumi maayo qura waxaad qarsatay ee waa in wax walba markhaati la keenaa si lagugu caddeeyo xujada lagugu oogana imtixaanka kani waa waxa xujada kugu oogaya ilaahayna markaasuu leeyay fala yaclamanna allahu aladiina sadaquu walaa yaclamanna alkaadibiin awalba ilaahay waa ogaa laakiin waxaa la rabaa in lagu muujiyo oo ay caddaato inaad been sheegaysay awalamaa asaabatkum musiibaة qad asabtum milayha qultum ana hada qul huwa min cindi anfusikum in allaha calى kuli shayin qadiir wma asaabakum ywma اltaqa اljamcaani fabiidn اllah waliyaclama almu'miniin waliyaclama aladiina naafaquu si alle uu ogaado o u caddeeyo kuwa mu'minka ah iyo kuwa munaafiqiintaa bay u dhecday baa ilaahay leeyay dhacdooyinkaasi waxaynu kaloo leenahay sufuufta qura la kala saari maayee adigaa lagu tababaraya naftaadaad ogaanaysaa isma ogin waxbaynu se ismoodda waxaynu se isbaranaynaa marka imtixaanka layna mariyo nimaad tahay maalintaas maalintaasunbaad ogaanaysaa intaad se badhaadhaha iskaga jirto waxaad ismoodaysaa wax kasta inaad tahay saa daraaddeed aye waxaynu leenahay waxaad is ogaanaysaa inaad qaa'id tahay inaad geesi tahay inaad deeqsi tahay inaad sabrayso waxaad is ogaanaysaa shadaa'iddu markay timaaddo waxay yidhahdaan shadaa'iddu waxay faydaa maaskaraha bini aadamku isa saaro nin waliba maaskaro qurux badan baa saaran oo sheegaysa nin rageed inuu yahay laakiin taasi waxay faydmaysaa marka dhibtu dhacdo oo bawaatinul umuur ay soo baxaysaa oo saadiqiga kaadibka la kala garanaya oo muraa'iga iyo mukhlisku ay soo kala baxayaan walidaalik baa imaamu shaafici raxmat ullaahi calayh ayaa gabay tirinaya le jaza allahu shadaa'ida kula khayrin wain kaanat tugasisunii biriiqi wamaa shukrii laha xamda walaakin caraftu biha caduwi min sadiiqi buu yidhi imaamu shaafici gabyaa weyn buu ahaan jiray luqada carbeed mase jeclayn gabayga wuxuu yidhi ilaahay ha ka abaalmariyo dhibta khayr oo dhan ilaahay dhib ha siiya buu leeyahy inkastoo ay candhuufta igu adkaysay inaan liqo haddana waa u ducaynayaa buu leeyahay mahadnaqaygan dhibta u mahadnaqaya maaha inaan yacnii ammaanayo laakiin waxay kala bartay buu yidhi dadka intaanu colsha colka nahayo iyo intaanu asxaabtanay baan ku kala bartay buu leeyahy yacnii dhibtani anay dadka i bartay buu leeyahy ragga waxaanu saaxiiba nahay iyo waxaanan waxba isu ahayn ayay kala bartay buu leeyahy alfudayl ibnu ciyaad ba isna wuxuu leeyahy annaasu maadaamuu fii caafiya mastuuruun dadku inta ay nabadda iyo badhaadhaha ku jiraan waa wada asturan yihiin buu leeyahy fa idaa nasala bihim balaa-un saaruu ilaa xaqaa'iqihim buu leeyahy marka dhibi timaado ee imtixaanku yimaado ayaa nin walba dhabtiisu soo baxdaa buu leeyahy xaqiiqadiisa markaasaa la ogaadaa fa saara almu'minu ilaa iimaanih wa saara almunaafiqu ilaa nifaaqih saa ogeed imtixaanku waa waxa dadka manaasishooda muujiya abi bakar maxaa sidiiq loogu bixiyey yacni goob nebi maxamed la beeniyey xadiiثat اlisraa markay dhacday ay yidhahdeen abubakar saaxiibkaa wuxuu sheeganayaa xalay intuu halkan ka guureeyey inuu bayt اlmaqdis tegay oo haddana soo noqday buu sheeganayaa meesha safarka iyagu billa sii socdo billa soo socdo saasuu sheeganayaa buu yidhi say wax kale ka sugayeen buu wuxuu yidhi ashhadu annahu saadiq waxaan markhaati ka ahay buu yidhi inuu run sheegayo inuu run la yahay saanaan u rumaysan buu yidhi on halkaa tagoo ka soo noqday anigoo warkaa ka fog rumaystooo samadaa layga soo waxyoodaan rumaystaye mashaan baan ka soo noqday baan ka rumaysan waayayaa buu tilmaamaya fa sumiya bidalika sidiiq ilaahay qur-aanka wuxuu leeyay min almu'miniina rijaalu sadaquu maa caahadu llaha calayh faminhum man qaضىa naxba waminhum man yantadir wmaa badaluu tabdiila وmin الnaasi man yaqulu aamana bاllah faإida uudiya fi اllahi jacla fitnaة الnaasi kacadaab اllah wlain jaءa nasr min rabika layaquulun ina kuna macakuma walaysa allahu biaclama bima fi suduuri اlcaalamiin walayaclamana allahu aladiina aamanuu walayaclamana almunaafiqiin aayaadkaasi ilaahay wuxuu tilmaamayaa mu'miniinta dhabta ah inay yihiin rag rumeeyey wixii ay alla u ballan qaadeen jidkaa hayntiisa qaarna waa ku go een oo waa ku dhinteen qaarna waa sugayaan wax bedelana isbeddelana may samaynin cagsigoodana ilaahay wuxuu leeyay dadka qaar baa ka mid ah yidhaahda ilaahay baanu rumaynay markaa imtixaan yari yimaadana bini-aadamka dhibtiisa ay cadaabka ilaahay oo kale ka dhigaan oo yacnii diinka carar baa ku dhaca waasaa duni badan iminka ka taagan gaalku markuu cabaar hanjabo dad badan baa diinta lagu kari la'yi wa min annaasi man yacbud اllaha calaa xarf dadka waxaa ka mid a ah, mid dacalka ilaahay ku caabuda hadduu khayr helana yidhaahda diintu waa fiicantay haddii mashaakil soo gaarana war diintan baa waxaa soo dhiba waynugu adkaysan yidhaahda diinta aynugu adkaysan qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa rag raganimadooda ay soo saartay shadaa'idatani kuwii ay ku soo degtay wa yu'hiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa idan waxaynu leenahay tacriifu اlinsaani binafsih wa tanqiyatihi min xuduudi nafsih wa sayi'aatih qofku inuu naftiisa barto waxyaabaha aan quruxda badnayne weli ku suganna uu ka takhallusi karo uu tarbiyoobi karo waxaa lagu bartaa waa shadaa-iddaasi iyo imtixaanaadkaasi waayo insaanku hadduu nimco iskaga jiro uun ilaahay wuxuu tilmaamaya kalaa ina alinsaana layadqaa an ra'aahu istaqna bini aadamku waa qooqa waa xadgudbaa hadduu arko inuu kaaftoomay sidaa daraaddeed waxaynu leenahay xataa saxaabadii nebi maxamed baa ilaahay hufayey dhexdooda qaswatu xunayn maxay yidhahdeen walle maanta yaraan uma jabno markay arkeen iyagoo dhowr iyo toban kun oo isdhinac socda laakiin haddana way jabeen ilaahay baa wuxuu leeyay wayowma xunaynin id acjabatkum kahratukum cujbigaasaa laga saarayay waxaad xasuusataan maalintii xunayn markay idin yaab gelisay tiro badnidiinnu baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala saa daraaddeed adigaa lagu tamxiisinayaa waliyumaxis allahu aladiina aamanuu waxaa imtixaanku u dhacay in ilaahay subxaana wa tacaala kala miiro kuwa iimaanka leh wayamxaq alkaafiriin iyana waa dhanka kale ibtilaagu markaa isagaa qaadada rabeeya hoggaanka umamka hoggaamiya waxa saqliya oo ku soo baxaa imtixaanka saaxibu tajriba markaasuu noqdaa qof waayo araga waayo aynu sheegayna waa maxay haddaad nimco un iska intaad noolaydba guriga hooyada ber cunaysay ama kaaga un aad dhargaysay belan aanay kula kulmin waayo arag ma tihid habeen maad jirin habeen maad jirin waayo aragga la sheegayaa waa maxay waa qof imtixaanaadka noloshu ay soo qabsadeen saa daraaddeed qaadada la sheegayo waa dad noloshu imtixaankeedu uu saqliyey amase uu dhilay ilaa iyo uu ka reebay waxa ay carabta ku mahmaahaan albixaaru lhaadi'a bay yidhaahdaan laa tasnacu baxaaran maahira badda degani da idinkaa reer badeedee bal dhegayso badda degani baxaar mahaara ma soo saarta bay idhaahdeen naakhuude xariifa ma soo saarto nin bad iska deganuun mari jiray laakiin marka uu naakhuuduhu maro bad kicisteedu badanta iyo dhibteedu markaasuu khabiir noqdaa oo la yidhaahdaa ninka dadanta wadaa maanta waa khabiirun bi haadihi اlumuur ama haddaanu horeba xeebtuunu joogi jiro meelahan xeebtan u jiray maalintay qabsato ma wadi karayo saa ogeed waxay idhaahdaan ibtilaagu raganimada ragguu soo saaraa amase qofka wuxuu u diyaariyaa litamkiini fi lardi bay yidhaahdaan dadku inay dhulka qabsadaan oo makansadaan waxa ka horaysa raggeedii in la diyaariyo ama qaadan noqon lahaa dadka hoggaamin lahaa ama dhibta u adkaysan lahaa ama waaya arag noqon lahaaye noloshoo dhan wixii imtixaan soo maray garan kari lahaa saa daraaddeed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala rusushii dadka hogaaminaysay aadanaha u doortay inay imtixaankaas oo dhan maraan ilaa qur-aanka ilaahay ka alam yajidka yatiiman faaawa nebi maxamed odoo agoona miyaan ilaahay ku helin oo dabeetana ku hoynin suuradoo dhamme waxay tilmaamaysaa tarbiyadii ilaahay soo siiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka nicmada ku korana inta badan hoggaanka way ku fashilaan ambiyadu markaa waxay tusaale u yihiin dadkao dhan hadday madaxdu iyo siyaasiyiintu inay yidhaahdaan dhalintiina iyo wadaadadiitana waa iska cayaaraysaane bahasha siyaasadda la yidhaha haddaad timaado iyadaa munaafiqnimada wadata ka odhan iyadaa kursiga wadata ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramay taa haysaan ka waaweyn nebiye alcasri dahabi libani israa'iil waa waktigai ambiye hogaaminaysay ama se saalixiin taaluut markuu hogaaminayey ama nebi daa-uud markuu hogaaminayey ama nebi sulaymaan oo boqortooyaha istee aan dunida wax la midi jirin haddana ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa nicma alcabdu inuu mid waliba ahaa nicma alcabdu inahu awaaba inay tusaale u yihiin bashariyadoo dhan ka siyaasigaa iyo ka xaakimkaa iyo ka suldaankaa iyo ka miskiinkaa iyo ka sugjooggaa iyo ka wadaadkaaba inay tusaale u noqdaan asxaabu tajriba inay noqdaan imaamu shaafici raxmat ullaahi calayhi baa waxaa lagu yidhi ayuhumaa afdalu alsabru walmixna am itamkiin in lagu itixaamo aada sabirto ama in maamulka lagu dhiibo oo lagu makansiiyo shiddadu inay ku marto iyo inaad ah, madaxnimada hesho keebaa keebaa fiican bay idhaahdeen markaasuu wuxuu yidhi miyaa laysba makansiiya siiyaa in lays intixaamo mooyaane waxaana sheegaysaan ma jirta buu leeyahy dadka sharciga la makansiiye meel qabsaday waa dad buu leeyahy la itixaamay oo la saqliyey oo imtixaanku uu soo maro soo sabray waa kuwa waxaynu kaloo leenahay imtixaanku wuxuu u yimaadaa ilaahay nicmadiisa in lagu xasuusiyo bini aadamku nicmada markuu haysta ma oga inteenna caawo halkan fadhida yaa saaka intuu soo toosa yidhi alxamdu lilaahi war saaka waa caafimaad qabaa mise waad shaqo tagtay una waxa maad xasuusanin inta dhakhtarka joogtaa saaka wuxuun bay isleeyihin ma nin unbaa labadiisa lugood iskaga socdo caafimaad qaba idan nicmada waxa la gartaa marka laga qaado inta la hayo in yarbaa dadka xasuusataa inta la hayo in yarbaa dadka xasuusata si nicmada lagu xasuusiyay ka mid tahay bay leeyihin imtixaanku maalinta xanuun yari kugu dhacaad garanaysaa ilaahay wuxuu nimco ku siiyey shalay waxaase shalay laga yaabaa inaad lahayd oo maxaan caafimaad ku haystaa maantaba maan qadayn inaad lahayd laakiin marka aad jiifsataa baad garanaysaa aad iska qada la-aatide mar haddaad soconaysay inaad barwaaqo badan ku jirtay ama nicmo badan inaad haysatay saa daraaddeed ayaa culammadu waxay idhahdaan nicmadu waa tadkiirun bilmuncim waa xasuusin lays bilaagu baan leeyahy imtixaanku waa xasuusin lagu xasuusinayo allah subxaanaه wa tacaala weyn fadligiisa iyo wixii uu ku siiyey walidalik baa ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyay walow basطa allahu الrisqa lcibaadih labaqow fi lard ilaahay dadka hadduu xoolaha ka wada dhergin lahaa waa qooqi lahaayeen baa ilaahay leeyahy walakin yunazilu biqadari maa yashaa innahu bicibaadihi khabiirun basiir ilaahay adduunka dhaqaalaha in go-an buu soo dejiyaa oo addoommadiisa siiyaa waayo isagaa u aqoon badan oo u aragti dheer oo garanaya waxa u suubamiyo waxa u islaaxa waxa u islaaxa isagaa garanaya ibtilaagu bay yidhaahdaan waxaa kaloo loogu talagalay in adduunkaba xaqiiqadiisa layna tusiyo in layna tusiyo inuu adduunku wax zaa'iloo tegaya yihi inaynan isagun dul fadhiina si aynu aakhiro u xasuusanno inaynu garanno tani meel lagu mashquulo inaan ahayn nebi aadam maxaa ilaahay ku yidhi iyadoo xaqiiqatu dunyaa loo tilmaamayo faqulnaa yaa aadamu ina hada caduwu laka walizawjik falaa yukhrijannakuma min aljanna fatashqa waryuu kaa saarin shaydaan baa la yidhi jannada adiga iyo reerkaaga oo haddaad jannada ka baxdaan maxaa dhacaya waa kadeedmaysaan marka waxaa layna leeyahay adduunku waa kadeede meeshay tay inaad u hilowda ama u xoogsato ama ragarnimadaada iyo xooggaaga iyo xoolahaaga iyo caqligaagaba inaad gelisaa waa maxay waa degaanka dhabta ah haddaad safartay oo meel ku soo baxdo ma is lahayd daara ka jeexo mise waxaad is odhan lahayd wargeedkaa intaad harsato kugu filane dantaada ku gaadho dee kollayba waad carraabaysaa ee kasii carrow maadaama aad rumaysantahay inaad meeshani meel la dega ahayn waxaad si leedahay maxay ha ku mashquulina xaggaad ku socotay qabo qofka mu'minka adduunka saasuu u arkaa meeluu ku mashquulo uma arko marka waxaa looga dhigay inay munaqasaadku ku badan yihiin waxyaabaa lagu margadaa inay ku badan yihiin waxa looga dhigay inaad u hilowdo deegaankii rasmiga ahaa oo aada ogaatid halkani meel la degay inaan ahayn saa ogeed baa ilaahay wuxuu ku leeyay waroy jannada ha ka bixin aadanow waayo ina laka an laa tajuuca fiiha walaa tacra wa annaka laa tadma'u fiiha walaa tadxa war halkan baa isku dhamma laga helaa halkan baan gaajo iyo qaawani iyo haraad iyo cadceed iyo waxa bini aadamka dhiba midnaba halkan baan lagu arag marka adduunka munuqasaadkiisu waxa ayna dareensiinayaan xayaad kaamili inaanay halkan jirin wa waina daara alaakhirata la hiya alxayawaan low kaanuu yaclamuun war aakhiraa nololi jirtaa baa ilaahay leeya hadday dadku garanayaan tani maha meeshii eh aakhiraa nololi jirtaa tani waa meeshii imtixaanka baa layna leeyahy laqad khalaqna alinsaana fii kabad waxaan ku gebagabayn doonaa adduunka waxaa imtixaanka loo keenay in aakhiro layna jeclaysiiyo oo aakhira ay noqoto meesha hunguriga bayniinaga hayo ee isku dhammuhu yaalliin ee nimco noocay tahayba ay taallo akhiiran waxaan leenahay imtixaanka waxaa loo keenaa inta rabbi moogan in rabbi la xasuusiyo soomaalidu maxay yidhahdaan markay kadantay alla taqaan bay yidhaahdaan saaka maaha markaa dhibtu haysato dadku ilaahay o uma wada yidhaahdaa xataa gaalka xataa kuwa ilaahay diida nin ee mulxidiintii waaweynaa ka mid ahay ahayoo markii dambe islaamay oo dhakhtaraba wuxuu ka warramayay wakhtigii u ilxaadka ahaa waa dhakhtar sbeshaliista dabeetana inan yaroo u dhalay inantaasuu haystay baa xanuunsatay kaasaa dhakhtarkii la keenay dabeetana dhakhaatiirtii waxay yidhaahdeen khalaas waxba lagama qaban karo way soconaysaa waan eegay buu yidhi waxaan arkay buu yidhi ilmihiioo soo madoobaaday astaamihii geeridu ay ka muuqato dabeetana waan dul taagnaan kari waayo waan iskaga dhaqaaqay buu yidhi meel cidlaa intaan tegey ayaan idhi buu yidhi ilaa u haddaad jirto hadda weli waa shakisan yihi ilaa u haddaad jirto <laughs> oo aad taa yar kiciso waxaan kuu ballan qaaday inaan ku rumeeyo diintaada xaq aanaan raadceeyo intuu ilaahay baryayey ilaahay baryadii ka aqbalayo tii yaraydunbaaba saak wuu soo noqday dhakhaatiirtii oo wada faraxsanoo leh something habenid waxbaa dhacay mirical baa dhacay bay dhahay mucjisa meesha ka muuqata tii yarayd mar qurunbaaba waxeedii bay iswada bedeleen markaasaan raadiyay buu yidhi waxaan uga dan leeyahay gaalkii weynaa ee gaalada mid ka mid ah wuxuu ku maahmaahi jiray maahmaaha waxay dhahdeen thereis no atheist in the focus holis bay yidhaahdaan mulxid ma jiro dhufayska bay dhahdeen marka lagu jiro xabaddu hadday dhacayso ilaahayow bay dadka wada yidhaahdaan buu leeyahy waa dhan gaaleed mulxid ma jira buu leeyahy marka dhufayska lagu jiro waxaan uga dan leeyahay waa tanbiih lilghaafiliin bay culammadu yidhaahdaan wa tadkiiri lilmudnibiin dhibaatooyinku waxa weeyaan kuwa haafilka ana waa la xasuusinaya hafladaa laga faydaya kuwa mudnibkaana ilaahay baa la baraya subxaana wa tacaala oo waxa la baraya rabbuna alxaliim inuu yahay oo sabuur yahay oo cafuu yahay oo hafuur yahy oo ghafaar iyo raxmaan iyo raxiim yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala wakhti ina siiyey aynu ku toobad keenno oo hadday khafladaynugu dhacdana in layna yaro qanqanjiidiyo si khafladda laynooga toosiyo marka waa qanqanjiidho yaroo maxay weli lagu leeya waroy jaanis baad haysataaye jidka rabbi maad ku soo noqon rabbi ku leeyahy subxaana wa tacaala waayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay waxa dhib idinku dhacday horta waa dunuubtiinnii in badanna ilaahay wuu idinka dhaafay laakiin waxaa looga dan leeyahay in laydin kiciyo oo aayaad badan baa ilahay leey walanudiiqannahum min alcadaabi ladna duuna alcadaabi اlakbar lacallahum yarjicuun baa ilaahay yidhi cadaabka dhow baanu dhadhasiin baa ilaahay yidhi intaanu imanin cadaabka weyni maxaa loo dhadhasiinayaa lacallahum yarjicuun baa ilaahay leeyay ka yarjicu bal inay dib inay ina dib u soo laabtaan kam yar baa la dhadhasiinayaa baa ilaah leeyay dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi اnnaas ilaahay wuxuu tilmaamayaa intaa kadib waxay geysteen dadku baa bad yo berriba fasahaadiyey bad iyo beriba waxaa fasahadiya bini aadamka wixiisa maanta maxaa ay ka warramayaan environmental problem climatical change environmentkii baa isbedelay climatekii baa isbedelay dabeetana cilmi baadhistoodii waxay keentay war meesha innagaa khalkhalinay bay leeyihin waxaanaynu hawo sii daynay waxaanaynu samaynay waxaanaynu qodnay waxaan bini aadamku isagaa fasahadiya bay leeyihin marka filberi walbaxri labadaba aadanaha fasaadkiisii weeyaan ilaahay wuxuu leeyay waxaa sidaa u yeelay liyudiiqahum bacd aladii camiluu lacallahum yarjicuun wixii ay samaynayeen wax ka mid ah in la dhadhansiiyo lacallahum yarjicuun cumuuman waxay culammadu yidhaahdaan almu'akhada fi اdunya hiya اlistinaa bay yidhaahdaan gaalka in dunida lagu abaalmariyo wixii dambaabaabaa la la dabargooyaa waa istinaaga maaha qaacidada bay yidhaahdaan qaacidadu waa in dadka loo kaadiyo intay geeridooda wakhtigii dhimashadooda ka gaadhayso ilaahayna waa xaliim waana sabuur waana cafow waana ghafuur waana araxmaan araxiim fursadaasuu bixiyey bal inna inay dib u toobad keenaan waayo haddii qofkii xunba la qabto adduunka dee cidima joogteen walow yu'aakhidu allahu nnaasa bidulmihim maa taraka calayha min daaba baa ilaha yidhi dadku markay dambaabaanba haddii aan qabtaba ilaahay leeyahy cidiba meesha kuma hadheen walaakin yu'akhiruhum ilaa ajali musama faإida jaءa ajaluhum laa yastakhiruuna saacata walaa yastaqdimuun warabuka algafuuru duraxma ilaahay waa ku dembi dhaaf badan oo naxariisu saaxiiba low yu'aakhiduhum bima kasabuu lacjala lahum اlcadaab bal lahum mawcidun lan yajiduu min duunihi maw'ila waxay kasbadeen haddii ilaahay cadaabka ugu soo dedejiyo dee meesha cidi kuma hadheen baa la tilmaamaya laakiin ilaahay wuxuu u yeelay mawcid kale ballan kalaa loo qabtay waan cidina dhaafaynin walow yu'aakhidu allahu الnaasa bima kasabuu ma taraka calى dahriha min daaba walakin yuؤahiruhum ilى ajali musama faإida jaءa ajalhum faina allaha kana bicibaadihi basiira aayaadka qur-aanka tirada badan liyo kuwo kaloo aynu ka tagnayba waxay tilmaamayaan asalka adduunku inuu yahay inaanay ahayn meeshii dadka lagu xisaabinayey meesha dadka lagu xisaabinaya inay tahay maxay aakhiro halka kana dad badanoo dembiya samaynaya in ilaahay subxaanaه wa tacaala jaanis weli siin doono imtixaanaadkaa imanayaana inay yihiin un lacallahum yataضaracuun walaqad arsalnaa ilىa uma min qablk faأkhadnaahum biاlba'saaءi wالضaraaء lacallahum yatadaracuun falowlaa id jaaءahum ba'suna tadaracuu walakin qasat quluubuhum wazayana lahum الshayطaanu ma kanuu yacmaluun falama nasuu ma dukiruu bih fataxnaa calayhim abwaaba kuli shay xataa idaa farixuu bima uutuu akhadnaahum bagtatan faida hum mublisuun ilaahay wuxuu leeyahy rusul ayaanu dadka u soo diray dadkaa waxaanu ku qabannay baa ilahay leeyahy alba'saa wadaraa dagaal iyo gaajo iyo dhib baa ku dhacday maxaa loogu qabtay lacallahum yatadarracuun bal inna inay alla u soo noqdaan oo isu dhul dhigaan mayse dhicin baa ilaahay leeya way si quluubtooda sii adkaatay oo shaydaan baa waxu sii qurxiyey markii ay ilaabeen baa ilaahay yidhi wixii aanu ku waaninaynay ayaanu albaabada dunidao dhanba u furnoo nidhi aakhiraa laydinka goynaya haddaba iska barwaaqaysta markii ay xumaha ka soo noqon waayeen baa ilaahay leeyahy fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay albaabadoo dhan baanu u furay kuwa mu'miniinta ah ilaahay muxuu leeyahy barakaatin min aلsamaa'i walardi baanu u furay khayr adduun iyo samadii iyo cirka iyo dhulkaba khayrkoodaanu u furaa ilaahay yidhi kuwa mu'miniinta ama kuwa kan abwaaba kulli shay baa la yidhi albaabadaa loo ballaqay idinku waxaad doontaan ka qaata ama ismariya ama isdila ama istaayo fa idaa farixuu bimaa uutuu baa ilaahay yidhi marka ay kibirka gaadho ee wixii la siiyey ay kibir dhaafaan akhadnaahum baktatan faidahum mublisuun ayaanu qabanaa baa ilaahay yidhi saa waaba kuwiiyo quustay waxaan leenahay marka ciqaabku asalkiisu waxa weeyaan aakhiro iyo xisaabtu adduunku xasanaadkiisa iyo sayi-aadkiisaba waa la isku itixaamaya wabalownahum biاlxasanaati wالsayi'aati lacalahum yarjicuun walaa tamudana caynayka ilaa maa matacna bihi aswaaja minhm zahraة اlxayaaةi اddunya linaftinahum fiih warisqu rabbika khayr waabqى ilaahay wuxuu kaloo tilmaamayaa dadka badh waan u kaadinayaa si ay dembigooda u dhammaystirtaan baa ilaahay yidhi kaadsigan aan u kaadiyey maahaba ilaahay leeyahy nimco aan siinayaye booskooda naarood baa baalahayaa ay buuxsanayaan walaa yaxsabanna aladiina kafaruu annamaa numlii lahum khayru lianfusihim inamaa numlii lahum liyasdaaduu ismaa walahum cadaabu muhiin walaa yaxsabanna aladiina kafaruu sabaquu inahum laa yucjizuun kuwa gaaloobayay u malaynin baa ilaahay leeya inay naga dheeraynayaan inay naga baxsan karayaan innahum laa yucjisuun jumla ismiya maca dawaati الtawkiid marnaba nama cagsi gelin karaan baa ilaahay leeyahy laakiin waan iska daynayaa baa ilaahay leeyahy si ay dembigooda u dhammaystiraan markay dembigooda dhammaystirtaanna aakhira lagu qaadaya qaarna ilaahay wuxuu leeyahay xoolahan iyo carruurtan iyo waxaana siiyey iyaga inaan ku cadaaba baan ugu talagalay iyagaabaa cadaab ugu filan dadka inta xoolaha badan lee ku mashquusha marar badan ayay dadka kale ka hawl iyo dhibba badan yihin ogow horta ninka xoolaha le intaad cuntuunbuu cunaa kaama badsado caloolunbuu wataa caloolla intay qaaddo waa la yaqaanaa marana intaad xidhataa buu xidhaa wurdana waxaa laga yaabaa inaad adugu kaga fiicantay laakiin wuu kaa hawl badan yihi waxay yidhahdaan sharikaadka waaweyn kuwa leh si ooyada iyo dadkan xukumiya waxaasi toddobada subaxnimo iyagu shaqada soo galaan koob iyo tobanka habeennimo meelahana way ka baxaan laakiin shaqaaluhu siddeed saacadood buu shaqeeyaayo waa iska baxaan isagu dhowr shift baa isu bedelo u joogaa ilaahay wuxuu leeyahy falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum inamaa yuriidu allahu liyucadibahum biha fi اlxayaaةi اddunya watazhaqa anfusuhum wahum kaafiruun yay ku cajab gelinin baa ilaahay leeyahy xoolaha iyo carruurta iyo waxaanaan siiyey waxaabaan rabaa baa ilaahay leeya inaan iyaga ku cadaabo waxa kan inaan iyaga ku cadaabaa baan rabaa nolosha adduun oo ay naftoodu sidaa ku baxdo iyagoo gaalo ah aakhiro gaalnimo markay ugu yimaadaana inay cadaab ka waraabiyo waa dhacdaa oo ilaahay waa ka warramay qaar cadaab isti'saal lagu sameeyey gunta laga gooyey dunuubtooda daraaddeed fakullan akhadnaa bidanbih faminhum man arsalna calayhi xaasiba ومنهم mن أخdته الصيحة ومنهم mن khسفna bه الأرض ومنهم mن أغرqna وma كان الlah ليظلمهم ولakiن كانوا أنفusهم يظلمuun lakiin culamadu waxay yidhaahdaan cadaabka kaamilka ahi ilaahi subxaanaه wa tacaalى ambiyadii hore waktigoodii buu jiray gaar ahaan bay yidhaahdaan intii jihaadku bilaabmay nebi muuse bay yidhaahdaan baa labada dhanba soo gaadhay cahdigiisii nebi muuse fircoon iyo kooxda tamaakii cadaab isticsaalka lagu sameeyey la mariyey iyagun baa la odhan jiray xaggaa uga baxa gaaladaa anaa ku filan ilaahay buu leeyay idinku xaggaa uga baxa laakiin isla wakhtigaas isla nebi muuse ayaa la waajibiyey jihaadka iyo dadkan iyaga la ysku itixaamo oo waa tii la yidhi ardi lmuqadasa adigu furo markii ay furan waayeen natiha ay galeen kadibna yuushac ibnu nuun uu qabsaday yuushac ibnu nuun uu ku jihaatamo uu furtay beyt اlmaqdis wixii ka dembeeyey bay idhaahdaan cadab istisaalkaasi inta badan ma soo degee baabuljihaad baa furmay oo waxa la yidhi idinkaaba laysku keena taxaamaya saa daraaddeed baa ilahay wuxu ley walaa yaxsabanna aladiina kafaruu sabaquu inahum laa yucjizuun waaciduu lahu ma staطactu min quwa waxaan ku soo koobayaa ibtilaaga iyo imtixaanka dunida ka dhacaa macnayaal badan baa qur-aanku tilmaamaya intaa aan tilmaamay waa tusaalayaal tusaalayaashii waxay sheegayaan asbaabaha ibtilaagu u soo dego inay waxaasoo dhanta inaanay ciqaaboo qura ahayn dadku inta badan wariyow ninkaa hebeli nin wanaagsan buu ahaaye meel ciqaabtu beledu kaga dhacday garan maayo bay yidhahdaan kaanamaa qof walba waxaa istaawun ay tahay balaayo gaaro kusoo degtay laakiin waxaynu tilmaamaynaa wax badan oo kale nooca ayuu imtixaanku u yimaadaa dad qura oo imtixaan wada qabsadaa buu qofba si ku yahy qaar ay saalixiin yihiin oo uu si gaara ku yahy qaar ay taalixiin yihiin oo uu ciqaab ku yahy qaar ay haafiliin yihiin oo uu tanbiih ku yahy dad qura oo wada jooga ayaa dhici kara imtixaan mar qura dhacay inuu nawciyaadkaasoo dhan tilmaamayo waxaan ku soo gebagabaynayaa markaa haddii imtixaan yimaado bikulli اlaxwaal waxa waajiba in la sabro waxa waajiba inaan la calaacalin tashaki la samaynin waxa waajiba xusnu tawakul inay dadku la yimaadaan ilaahay kalsooni ku qabaan waxa waajiba inay dadku ilaahay u noqdaan allujuuءu ilayhi wاlistigfaar wاlisticaana bihi ilaahay inay dib ugu laabtaan dembigooda inay ka toobad keenaan alle kaalmo weydiistaan baryadiisa badiyaan qur-aanka dib ugu noqdaan nebiga salligiisa badiyaan toosnida badiyaan waayo ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu tilmaamayaa imtixaan oo dhan isku soo dar waman yataqi اllaha yajcal lahu makhraja baa ilaahay yidhi ciddii cabsida alle ku badato albaaba alla u fura imtixaanka waa la marin laakiin muxuu helayaa way out meeluu ka baxo albaaba alla u fura ciddii kalena dee way dayowdaa uun waa ninkii wallaayay idhaahdeen awr buu intuu isku xidhiidhiyey ayuu awrkii garhwadeenka u ahaayo kii dambu isku xidhay markaasuu yidhi meeraysta dee awrtii hadduu dabada isku xidho meelay u socdaan ma leh dadka barh baa tii haagaloo meeraysiga ku jira laakiin ciddii ilaahay xasuusatee u noqota mahmaa kaanat ilmasaa'ib ilahay wuxuu leey waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja albaaba alla u fura ilahay wuxuu leey waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusra ciddii alla ka cabsata ilaahay arrinkuu u fudaydiyaa taladaa la waafajiyaa meesha ay wax ka hagaagayaan buu arkaa xalkaa u soo dhowaada waxbuu gartaa ilaahay wuxuu leey waman yattaqi اllaha yukafir canhu sayi'aati ciddii alle ka cabsata waxaa ku dhacay oo dhan ilaahay dembi dhaaf buu uga dhigaa yucdim lahu ajra ajarkana waa u weyneeyaa oo waa badrhaadhaa waxaan leenahay markaa masaa'ibtu hadday dhacdo ilaahay wuxuu leeyahay aladiina idaa asaabathum musiibaة qaluu ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun ulaa'ika calayhim salawaat min rabbihim waraxma wa ulaa'ika hum اlmuhtaduun kuwa imtixaanku qabsado musiiba qabsato ee yidhaahdaba ilaahay leeyahy innaa lilah awalba ilaahay baa na lahaa annaga iyo adduunka iyo waxaan oo dhan rab baa noo talinayo nala lahaa wainaa ilayhi raajicuun isagun baananu noqonaynaa rabbaanna wada leh adduun oo dhan iyo annagaba isagaanaanu u laabmaynaa kuwaas baa ilaahay yidhi ulaa'ika calayhim salawaatun min rabbihim waraxma kuwaa korkooda waxaa ahaaday ilaahay salligii iyo naxariistii iyo wanaaggii oo dhan bay helayaan wa ulaa'ika hum lmuhtaduun baa ilaahay yidhi waana kuwa hanuunaya soomaaliya marka waxaan leenahay imtixaan badan bay soo martay caalam caalamulislaami oo dhanna imtixaan badan buu ku jiraa kullu haadihi اlimtixaanaat taagani waa ibtilaa'aadka aan ka soo warramaynay waa wax dembi lagu maydhi wax dad haafiliina lagu toosin wax kuwa dembaabay dib loogu celin wax qaar saalixiinoo ku dhex jiro dadka dunuubtooda haleeshe kor loogu qaadi wax lagu rabayn wax qaado loogu soo saari wada shar maaha say dadku u fahmayaan wada shar maaha e, barh badan oo ka mid ah ayaa liislaaxina u dhacaya idan ilaahay aan ku kalsoonaano tala saaranno kitaabkiisa wuxuu inoogu sheegay sheegayna dib ugu noqonno haddaynu liibaan aakhiro iyo mid adduunyaba doonayno wsala allahuma calaa muxamadi wcala alih wasaxbi waslm alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin